الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وعشر كله أو كم إذا عشردي aynu kaga warramaynay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh qisooyinkiiu inoo soo guuriyey ee ka dhacay ummadii hore ee qisooyinkaasoo ulajeedkeedu yahay inaynu ku faa'iidno aynu u fiirsanno wax kula baxno qisada aynu maanta wax ka tilmaamaynana ciwaankeedu wuxuu noqonayaa التwasل المashروuع ilaaha weynee waaxida markaad baryayso waxyaalaha lagu baryo ee wanaagsan waxaa ka mid a التawasul ilى اllahi bاlأcmaali الsaalixa ilaahay in wax lagu weydiisto camalkaaga saalixaa camalka saalixaa eed qabatay ee iimaanku ugu horeeyo salaada iyo sakada iyo soonka iyo acmaasha biriga uu ku jiro in ilaahay lagu weydiisto lala ilaahayow maadaama aan ahay qof iimaanloo muslim ah maadaama ilaahay oo aada cibaadada ay waafajisay ilaahay waxaan kugu weydiisanayaa cibaadada shayga iyo shayga oo waxaa loo yaqaan altawasul ila allaahi biاlacmaali الsaalixa rabbina subxaanaه wa tacaala uu tilmaamay oo uu ina faray in tawasulka noocaasa lala yimaado yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llah wabtaguu ilayhi اlwasiila dadka muuminiinta oo alla ka cabsada oo ilaahay wasiilo ah ugu dhowaataan oo ducadiinna ah ku baryootantaan samaysta baa la leeyahy wax ilaahay aad wax ku weydiisan karto waxaa kaloo laynoo soo naqilay oo qur-aanku inoo tilmaamay dad mu'miniin oo alla baryaya maxay ku baryaya rabbanaa inanaa aamanaa bima anzalt waاtabacna arasuul faktubna maca shaahidiin ilaahayo waanu ku rumaynay oo wax allo wixii la rabay in la rumeeyaanu rumaynay rasuulkiina waa taabacnaye faktubnaa maca shaahidiin kuwa shaahidiinta ee markhaatigooda la qaato ilaahay oo nagu qoro naga yaa marka camalkaaga intaad kala hufto inka meel markeed islaada in malaa'agkaasaa wax kuu goynaya aada ilaahay wax ku weydiisato waa shay sharciya weyn waxaa kaloo sharciya qof saalixa ama salaax iyo wanaag lagu tuhmayo inaad tidhaahdo ilaahay inoo bari oo nool laakiin waxa aan sharci ahayn oo aan habboonayn oo diinteennu oggolayn qof dhintay oo aan joogin in ilaahay baa lagu baryo waayo qofkani wuu dhintay camalkiisiina wuu xidhmay sidaa awgeed saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyaga oo arrintaas samaynaya waxay sameeyeen oo arrintaa tusaya xilligii nebigu sala allahu calayh wasalam geeriyooday ayaa abaarsadeen deeta waxay damceen inay istisqaa iyo roobdoon sameeyaan cumar khadaab wuxuu u yeedhay cabbaas ibnu cabdilmualib waa nebiga adeerki wuxuuhi allahuma innaa kunnaa idaa idaa ujidibna marka abaari nagu dhacdo nastasqii binabiyina nebigaanu kugu roob weydiin jirnay intuu noolaa walyowma nastasqiika bicammi nabiyina maantana nebiga adeerkii baanu kugu roob doonaynaa ilaahayowe qum yaa cabbaas fastasqi cabbaasoo kaco ilaahay roob weydii cabbaasna uu kaco ilaahay buu weydiiyey markiiba allah u shubay waxaa isweydiinaysaa haddii nebiga jaahiisa iyo ee shakhsiyaddiisa lagu roob doonayo madiinay joogaan nebigu waa aasan yahay dhowr mitir buu u jiraa umama baahnayn cabbaas loo yeedho hadday bannaan tahay siday berigu noolaa ilaahay ugu baryi jireen unbay maantana odhan lahaayeen ilaahay baanu ku baryaynaa jaaha iyo sharafta iyo karaamada ilaahay nebiga siiyey taa waxa uu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam ee ku tilmaamay arrimo badan isagoo nool ayaa loo imanayay nin indhalaa u yimi dabeetee wuxuu ihi halkaa fadhiiso waxaad tidhaahdaa ilaahay waxaan kugu weydiisanayaa shafaacada nebiga waa noolyi laakiin isagoo dhintee lama odhanaayo waxaa kaloo iyana muhiima ah, ikhwatii camalkaynu qabanayno kiisa muuqda halisa badan buu iska leeyihi camalka muuqda waxaa soo geli kara riyaa iyo istus waxaa soo geli kara ammaandoon waxaa soo geli kara qaabo fara badan laakiin qaa camalka cajiibkii waxa weeye camal sir ah ood ilaahay dartii u qabatay oo aan cid badani ku ogeyn kaasaa wuxuu u dhow yahay ikhlaas ilaa nebigeennu sala allahu calayh wasalam uu ku tilmaamay toddobada loo hadhaynayo maalinta qiyaame warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah waxaa ka mid ah toddobada nin isagoo cidlo ah ama qof dumara ah, ilaahay xusay oo ilmeeyey keligiina wey ama ka dadka dhexdiisa ku ilmaynaya way dhici kartaa inay ilaahay dartii ka tahay waxaa kaloo suurta suurtoobi karta inay ka tahay magacdoon iyo ha la yidhaahdo hebel waa nin qalbi nugul hebel waa nin iimaanku rajaa joogo waa laga yaabaa arrimo badan ay soo galaan riyaaga iyo istuskuna waa halis acmaasha waa baabi'iya rabbi wuxuu leeyahy waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu haba'a mansuuraa kuwii dadka isku tusayey waxaanu u marnay camalkoodiio waxaanu ka dhignay boodh iyo dambas dabaysha la raaciyey rabbina wuxuu leeyahay xadiisulqudsi man camila camala ashraka fiihi macya gayrii taraktuhu wa shirka qofka intuu camal ii sameeyo cid kalena ula jeeda oo anigii cid kale isku kaaya dara anaa uga tegaya iyo ciddu isku kaaya darayoo farahan ka qaadayaa ciddaasay u sugnaataye anuu shaqo kuma marka in qofka muslimkii yeesho camal khaas ah oo dadka indhahooda ka qarsoon waa wax cajiiba ah. ilaa salafurasaalix odhan jireen laa budda lilmu'mini an takuuna lahu khabi'atu camal qofka muuminkii waa inuu yeeshaa camal yaroo u khabaysanoo u qarsoonoo cidi ani ka arag oo aan laga shaashaynin istusnimo iyo ismaqashin iyo wixii la mid ah walihaadaa waxaa dhici jirtay xataa axadu salaf ridwaan ullaahi calayhi maalintuu sooman yahay ee soon sunnaa uu soomayey ayuu dibnaha sii dhaashiyaya dibnaha subag buu sii marinaya cusba ugu marinaya si aanay cidiba u odhanin alla maanta hebel wuu sameeyo waa isniinoo waa kaa wuu karinayaaba qaarkood intay khushuucaan oy ilmeeyaan ayuu yidhaahdaa maa ashadda zukaam duri xun baa hayo oo macnaha ilmaduu qarinaya deeta wuxuu ka dhigayaa inay maaratay aanu ilmaynine macnaha waxyaalo kale ay ku keeneen ilaa la tilmaamo qaarkood labaatan sannadood labaatan sannadood buu isniin iyo khamiis hoomayey reerkiisuna may ogeyn asa laga yaabo waa sidee subaxii buu ka soo baxaa quraacdiisa yar buu soo qaataa quraacda ma soo qaatay dhexduu ku sadaqadaystaa iyagu waxay u haysaa inuu meelaha kusii quraacanayo dhexduu ku sadaqadaystaa hadhow fiilkana u yimaadaa wuxuu u yimaadaa inuu casheeya uu soomayey ma soomana waa kan marka waxaasu dhan waxay u yeelayeen camalku inuu noqdo camal khaas ah oo ilaahay keligii u badhax tiran qisadeenna maantuna arrinkaasay daaran tahay wuxuu warinayaa imaamu albukhaari fii saxiixi a'imo kalena waa warinayeen min xadiisi cabdillahi bni cumar wuxuu nabigeenna kariimkii leeyahy sala allahu calayh wasalam kharaja halaadu nafarin yamshuun faasaabahum lmaطar fadakhaluu fii gaarin fii jabal faاnxaطat calayhim sakra faqaala bacduhum libacdin udcu llaaha biafdali camalin camaltumuuh xadiisku wuxuu ka warramayaa saddex nin oo socoto ah saddexdii nin roob baa helay waxaana war godkaa aynu ka galno roobka waa god buur ku yaalla ayay roobkii ka galeen waxay isleeyihiin halkaa waxoogay ka jirsada fanxatat calayhim sakra ilaahay baa wax ka wadee sallax weyn ayaa soo labalagdooday albaabkiin buu xanibay ham wax saddex nin iyo in ka badani qaadi karto oy hawaysan kartana maaha meel yaray ka dusaan oo waxoo ay faqfaqaanna ma hayaan waa albaab rabbaaniya oon cidi qaadi ayaa ham ku yidhi cid ogo ka warqabtay oo raadkeeda haysay oo u gurmata haba yaraatee ma jirto casrigeenna ma noolo oo casrigeenna hadday noolaan laayeen moobilli wax bay la soo bixi lahayen abtalo dadkii aan la hadallo meel heblaaya nugu xaniban ma jirto allo waxay hayaan iyo cid ka warqabtaa midina ma jirto maxay sameeyeen albaabkii keli ahaaye furnaa ayay xasuusteen maaha niman xawilan waa niman ilaahay ku xidhan markiiba waxay xasuusteen war ilaahay baa idinka war haya isagaana qadaray isagun baana idinka qaadi karaa cid kaloo ogi ma jirto waa nin walowba weliba dad cilmi leehaayeen nin walooba ilaahay ilaahay baryunmay odhan ilaahay waxaad ku baridaa camalkaaga kala shaandhee kala baandhee ka ugu qiimaha badan isla kaasaa ugu qiimo badan ilaahay ku bari anaguna aamiintaanu kuu guraynaa markaa saddexdii kolba nin baa la sugayaa ninkii koowaad wuxuu yidhi allaahuma in kaana lii abawaani shaykhaan intaas waa mukhafafa min ahaqiila innahu kaana lii abawaani shaykhaan laba waalid oo gebgaboobay baan lahaa aabbiyi hooyo fa kuntu akhruju fa arca waan baxaayo xoolahan raaca uma aji-u waan imaadaa oo fa axlibu fa aji-u bilxilaab xoolahan soo lisaa markaasaan caani u keenaa ee fa yashrabaani markaasay cabbaan markaan labada waalid dargiyo ayaa haddana uma axlib fa asqii alahli fa asqi sibyata wa ahlii wa mra'ati markaa waxaan quudiyaa ubadka iyo reerka iyo xaaska ayaan marlabaadka soo laabta macnaha xaqii waalidkan ka fuur yeelaa qorshaygu saasuu ahaa waalidkaa horeeya inta kaloo dhanna waa dambeeya habeen baan daaqii ila fogaaday goor dambaan soo carraabiyey xoolihii waan soo lisay mise waxaan la kulmay labadii waalid oo gam'ay caanina waan hayaa waan la dul istaagay dhiilkii baan hayaa waan taaganay ubadkiina waxay ka qaylinayaan oo ka ooyayaan cagahayga sidii baan ula taagnaa ilaa ay ka soo baraarugayeen markay soo baraarugeen ayaan siiyey oo ay dhergeen oo ay dhammeen caanihii ilaahayow carruurtaydiina waa beerki waa ubadkiisii yaryaraa cagahaygay ka qaylinayaan ilaahayow haddaan sidaa u yeelay adiga awga iyo dartaa ilaahay oo naga fayd iyagoo arkaya ayaa laga fayday in yaroo ay samadii ka arkeen waa ididiilo hor leh samadii bay arkeen lameel lamay arkeen dem bay haayeen in yaroo iftiinaa u baxday markaynu ninkaa iyo ducadiisa eegno waxaad dareemaysaa wuxuu fahansanaa xaqa waalidku leeyi wuxuu fahansanaa waalidku ilaahay mooyaane cid kaloo ka horaysaa inaanay jirin wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni xaqii waalidku ku garanay waxaa kaluu ninkani u dhabar adeegay fidnada iyo kalgacalkii ubadka wuu jeclaa ubadkiisa ma nicin laakiin wuxuu ka doorbiday labadaa ilaahay ku ballamiyey ee ilaahay ku dardaaray inuu ilaaliyo walow u bannaanayd inuu intuu ubadkana wax siiyo labada waalidna waxooda meel u dhigo laakiin halkii ugu fiicnayd buu ka abbaarayo wuxuu idhi cid kale isaga iska daa xaaskii daa ubadkii yaryaraaye yiciista ahaa ayuu ihi maya labadaa waalidoo cunacabbo mooyaane cid kale u dhaqaaqi maayo ducadii durbo waxay heleen natiijadeedii waxbay ka arkeen in yar oo daloolay heleen way dhiiranayaan markaa kii labaad baa markaa isna gacmaha taagaya wuxuu isna yidhi allahuma in kunta taclam annii kaanat lii e, imra'atun min banaati cammi kuntu uxibuhaa ka ashaddi maa yuxibu rijaalu nnisaa ilaahay oo waxaad og tahay inaan lahaa qof dumara oo in adeertaya oon u jeclaa sida ugu daran ee rag gabadh u jeclaado ayaan ilaahay oo u jeclaa wa innii dalabtu minha alxaraam ilaahay ow xaaraan baan ka dalbaday fa qaalat lii innaka laa tanaalu minii daalik waxay tidhi sinaba aniga xaaraan soo hawaysanin shaqe iyo shuqul kuma lihi ganafka iyo ayay ii maaratay way ii adkaysay waay tii way qutubta waay maya xaaraan shaqo kuma lihi uma innahaa qad adarathaa sanatun mujdiba gabadhii noocaayada nadiifta ahayd sanad abaareed ayaa soo dhibay gabadhii oo rafaadsan oo xoolihii ka baxeen oo busaaraysan oon waxba hayn ka lulaysa ka malaalaadinaysa ayaa ii timi waa in adeerkeed waxbay ka dalbanaysaa waa baahi shaydaankii baa markaa halkaa soo galayoo wuxuu uhi waar maanta haba laguu jabaye ee fursad baad haysataa adna waad xoolaysan tahaye fursadda ka faa'iidee sidii shardigeenna waad garanaysa waa waa waa xaalad halisa wey waa qof baahan oo dhibaataysan oo haddana uu doonayo inuu xumaan uga faa'iidaysto markaasay waxay tidhi laa tanaalunii ilaa bimi'ati diinaar hadday sidaa tahay boqol diinaar baad igu helaysaa marka wuxuuhi waan raadiyo boqolkii diinaar baan soo qaaday gabadhii baan u dhiibay wuxuu damcay inuu xumaantii sameeyo wuxuu ilaahay oo markii aan fadhiisteen isleeyahay xumaantii bilow ayaa waxay tidhi ittaqi اllaah walaa tafuda alkhaatama ilaa bixaqi ilaahay ka baqo meeshaa ilaahay xidhay ee xaaraantinimeeyena xaq mooye wax kala ha ku furin ha ku bannaysan xalaal mooye xaaraan ittaqi ilaahay ka cabsi wuxuu idhi markaasaan intaan dhaqaaqay xoolihiina uga tegey xaaraantiina ka huleelay ilaahay xabad layguma hayn coli khasbaye ma jirin ittaqillah baan xasuustay kol haddaan ilaahay sidaa awgaa u yeelay fafruj cannaa ilaahay oo naga fayd haddana waa la yar faydey in yar baa la dhaqaajiyey laakiin ma bixi karaa <laughs> waad garanaysaa bini aadam haddii la yarba way dhaqaaqayaan duca saddexaad ma jirto waa laga dusayaa marka waxaa la eegayaa inay ducadu dhammaato dabeetana in yar baa laga fayday ma bixi karaan si kasta hadday isugu khasbaan ninka labaad iyo ducadiisana way idiin muuqataa wuxuu ku ducaystay naftiisuu xakameeyey ayuu ku ducaystay wuxuu ku ducaystay isaga oo maraya meel ay adag tahay rag inuu ka soo noqdo ittaqi illaah ittaqi اllah ittaqi اllah waa kelmad culus waa kelmad dadka badankoodu ayna aqoonin waa kelmaddu ilaahay yidhi waidaa qiila lahu ittaqi اllah akhadathu اlcizaةu biاlism dadka qaar baa marka dhaa ilaahay ka baqo kibir iyo ay ku keentaa santaag waanay dhacdaa dad baa odhanaya badda ilaahay ka baqo maadaan macnaha ittaqi اllah haddii lagu yidhaha jawaab kale ma leh aan ahayn waaye ilaahay waan ka baqanayaa waayo allihii weynaa baa lagugu dhaariyey ama ilaahay weynaa baa lagugu abhiyey waxaa kalooy tusaysaa ninkani inuu ahaa nin aada ilaahay uga baqanaya shayddaanba ha watee hodobada ha laga wado shahwadu ha wadee laakiin ilaahay qalbigiisu wuu ku weynaa ittaqi allaah qalbigiisa way taabatay waxaa kaloo dareemaysaa qofkan dumara iyo dhowrsoonaanteedii iyo nadaafaddeedii iyo xataa iyadoo dhibban sida ilaahay u xasuusatay markaasa isagiina ilaahay ku waanisay waxaa kale u sheegaysaa waxa dumar lagu xalaashadaa inuu yahay xaq uun xaq un baa kuu bannayn karaa xeelad kale iyo ee xoolo la siiyo iyo xoog kale iyo waxaa midna uma bannaanee xalaal kitaabka ilaahoo lagugu meheriyo ayuunbaa kuu xalaalayn karaa deete wuxuu leeyahay ilaahay oddaan saa yeelay oon ilaahay xubintaydii ilaashaday xumaantiina ka fogaaday ilaahay oo naga fayd oo xaaladdaanu ku jirno faraj nooga fur in yar baa laga furay kii saddexaad muxuu odhanayaa isna wuxuu allahuma in kunta taclam annii istaajartu ujaraa ilaahay oo waxaan shaqaalo ka dhigtay niman ujara ah shaqaalaan samaystay kulla waaxidin bifaraqin min dura mid kasta waxaan kula heshiiyey baalkii kolay weyn oo gellay ah wa kaana laa yabiitu liaxadin minhum cindii ajr nin kastoo ka mida nimankaa mushqaayadiisu iimay hoyan jireen mushqaayadiisa hore ayaan ka siin jiray wa inna ajiiran minhum taraka ajrahu cindii maalin waxaa dhacday ninunbaa mushqaayadiisii igaga tegey ka dudiya maya iska daaya ilowya mushqaayadduu qaadan lahaa ayuunbuu faraha ka qaaday wuu iskaga tegey muxuu sameeyey wa innii saractu kolaygiisii gallayda ahaa waan u beeray fa akhsaba wuu barwaaqoobay ilaahay baa barwaaqeeyeyoo si fiican buu u hawray faittakhadtu minhu cabdan markaan gooyeyna addoon baan ka iibiyey wa maalan kasiiran xoolana waan ka iibiyey axaadiista qaar ay ku tilmaamayso inay lo ahaayeen addoonkuna lo-da wuu raacaya haye way sii dhallashay way sii badatay xoolihii ciiddii cabaarka ka badan ayuu ninkii yimi uma ataanii bacda xiinin beri danbuu yimi siru yaa cabdallaah acdinii ajri war addoonkii ilaahayow mushqaadadaydii berigii ma garanaysaa haa isii saan kuhi waxaa maarataa xoolaha halkaa daaqaya waa kuwa mushqaayadaada markaasuu uhi yaa cabdallaah laa tatalaacab bii addoonka ilaahayow maxaad igu ciyaaraysa ha igu ciyaarine waxaynu isku lahay waad garanaysaaye isii aniga baalkaygii gallaydeydii kiintaalka ahayd ama kolayga ahayd igu wareeji suli laa atalaacabu bika kugu ciyaari maaye kullamaa taraahu min maalin wa cabdin fa huwa ajrug waxaa aad arkaysa xoolahaa iyo ninka raacayay waxaa isku qoofalani waa xoolahaagii oon ka shaqeeyey muxuu ninka yidhi faakhadahu kullahu qudhii sunno cajiiboo halle jeclo badan ninkii isma odhan xataa wax uga tag dhammaan wixiiba ushuu ku duugayoo waa wada kaxeeyey macal addoonkii buu ihi kaxee halkaasu la maray ninkii wuxuu ilaahay oo haddaad og tahay inaan arrinkaa u sameeyey ibtiqaa'a wejig wejigaaga haddaan ilaahay u sameeyey fadfac cannaa ilaahay naga fayd fafaraja allaahu canhum ilaahay waa ka faydayo fakharajuu yamshuun way soo baxeen iyagoo xaragoonaya lugaynaya ayay soo baxeen waxaynu qisada uga gol lahayn in ilaahay subxaanah wa tacaala lagu baryo acmaasha saalixa ah laakiin su-aasha ugu dambaysaa waxay tahay saddexdan nin waxyaalahay ku ducaysteen kee baad is odhan lahay malaha kaasaa ugu halisaysnaa oo warkiisa ugu culusiye kaad eegtaba idinkala weydiin maayo laakiin kaad eegtaaba waxa weeyaan arrin weyn oo halis ah ayuu ku dhaqaaqay culays weyn buu iska fayday imtixaan halisuu ka soo baxay waa ka koobaade wuxuu ka soo baxay imtixaanu biri alwaalidayn labada waalid raalligelintoodu weliba mar kastoy sii weynaadaan mar kastoy sii jilcaan baahidooduna way badataa cabashadoodu way badataa raalligelintoodu way adkaataa duljoognaan iyo feejignaan iyo jajabnaan iyo dabacsanaan kayr caadiya u baahanaya marka ninka imtixaankaa ka soo baxay ee waladkii ka horraysiiyey waladkii ka horraysiiyey ee xaaskii ka horraysiiyey muxuu ka soo baxay fitnadii la odhan jiray fitnat اlawlaadi wاlahl inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna kaasi halis buu ka soo baxay ka labaadna wuxuu ka baxay imtixaanu shahwa dareenka iyo arrimahan kale ee bini aadamka saaqaa waa halis weyn waa mararka shayddaanka looga fudud yahay baal caleyn baa looga fududiyey insaanka marka laba arrimo laba goor buu ugu fududiyey shaydaanka hoggaamintiis markuu cadhoodo markuu cadhoodo baal shimbireed wuu uga fudud yahay inuu shayddaanku ku taxakumo warwareejiyo markuu damac iyo hunguri hayana waa la mid labada gooree shayddaanku qofka uu ku dhagadhagaystaa waa markaa markaasuu isxasuustay ilaahay ka baqday dib isu muraajaceeye qodobka saddexaad waxa weeye ninka saddexaad wuxuu ka soo baxay imtixaanulmaal maalkuna waa halisoo waa laxajecladii laxajecladii ayuu ilaaliyey deetana qofkana xaqiisu iska ilaaliyey weliba ninkaa wuxuu ku fiicnaa qofka muslimka ah mushqaayadiisa wuu u dedejinayaa waa uu sharcigu yey wuxuu leeyahy nabigeena kariimka calayhi salaatu wasalaam acdu lajiira ajra qabla an yajifa caraquh war qofka mushqaayadda u baahan ee idiin shaqeeyey mushqaayaddiisa siiya inta aan dhididkiisuba qalalin macnaa waa mubaalaga dhididku intaanu ku qalalin ha helo xasiiladii iyo wuxuu ku shaqeeyey abaalkeedii ha helo amaa qofkii intuu shaqadii kuu qadimay oo uu soo dhameeyey shaqadii ka amaaho meel heblaayay ku ballan maalin kale haynoo haato dib haddaa hore isugu ogeydee oo tira war anugu xilligaasaan wax ku bixiyaa bil baan kugu siinayaa maya usbuuc baan kugu siinayaa maye kontaraad weeyo intaasaan kugu siinayaa waa gaar almuslimuuna calaa shuruudihim laakiin haddii yoomiye laysku ogaa waa inaad yoomiyihii ku siiso maalinta aanad haynin miyaa hayshaafalantaynin ha odhana ha iska shaqeeyaan intaasaan suuqa u gelaya waxbaan u raadin doonaa insha allahu intay soo rawaxayaan xun baan heli maya xun baan heli maaha maalinkaad haysana dir maalintaanaan haynina waxaa tiraa maanta u kaadiya ma laydinma hayo ha shaqaynina iyagu ha idhahdeen annagaa shaqaynayna berrina wada sii waa sax laakiin adoon waxba u hayn maya sida adugu u baahan tahay waxaad qabsatay in lagu siiyo isna waa in loo siiyo kadaalika waxaa la mid ah qofku markuu camalkii dhammeeyo in lala gorgortooma waa in ka hor intaanu bilaabin lala gorgortamo oo lala heshiiyo ama hadhowta waxaa ka bidhma bilaabmaysaa in laysku khilaafo oo laysku qabto oo laysku xumaado hadday dhacdo maxaa la yeela hadday dhacdo waxaa la sameeyaa waxaa la idhaha ujratulmithil waxa uu qabtay cidda qabataa maxay qaadataa nin baa kuu shaqeeyey mabaydaa heshiinba hadhow buu yidhi intaasaan anugu qaataa anugu qaataa socon mayso cidda hawshan qabata ee la nooci maxay qaadataa intaa hoo me anu waan ka khabiirsanay waan ka farsamo fiicanay aniga hebel baa laydhaa magacayga meelan maqalku soo gaadhin anuu intaasumaan ku shaqeeyaa laga dhegaysan maayo waxayd bilowga hore inuu ku yidhaahdo anigu waan ka duwanay dadka haye anu intaasaan qaataa ma ku gelaysaa haa oo lagu galo sidaa awgeed waxyaalaha ugu badan badanee layska ilaaliyo waa maxay waa xaqanaaska xuquuqda bini aadanka xataa ilaahay ma dhaafo dee way kala duwan yihin diiwaan aan ilaahayba dhaafin baa jira oo wixii bini aadan leeyahay bini aadankii oo kaa dhaafa mooyaane ilaahay kaa dhaafi maayo marka in badan baynu tacaamulla shaqooyin baa inaga dhexeeya howlo badan baa inaga dhexeeya waxaynu u baahan nahay inaynu aada uga taxadirno ilaahay waxaynu weydiisanaynaa kuwa aada isu dhowra oo camallada liita iska dhowra allah inaga yeelo acmaasha saalixaadkaa ah, kuwa ka dadaala allah inaga yeelo kuwo ilaahay subxaanaه wa tacaala jidkiisa haya allah inaga dhigo slى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed